alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii sideedaad oo ka mida kitaabkii saxiixu lqasasi annabowiyi iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala alqisaة alraabicaة wاlcishruun qisada labaatan iyo afraad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama inna cifriitan mid xun oo min aljinni jinka ka tirsan oo madax adag ayaa tafallata ii soo dhuuntay oo isoo gaaray si kadaa calaya dushayda albaarixata xalay liyaqtaca suu u gooyo calaya dushayda asalaata salaadda suu iga buriyo iga gooyo fa amkanani allaahu alla ayaa ii makaniyey oo ii suurtageliyey minhu xaggiisa macnaha waan qabto ilaahay baa gacanta ii geliyey fadactuhu fadacadtuhu waan ceejiyey wa aradtu waxaan doonay an arbita inaan ku xiro hu shaytaan jinka ilaa saariyatin tiir oo min siwaari lmasjidi masaajidka tiirarkiisa ka mid ah daahirka xadiidka sida ka muuqata masaajidkaasi waa masjidkii nebiga uu madiine sala allahu calayhi wasalama xataa tusbixuu ilaa aad ka waabarisataanna meesha uu ku xirnaado oo wa tanduruu aad ka eegtaan ilayhi xaggiisa kullukum dhammaantiin dadko dhan ay wada arkaan xabsiga asagoo ku jira jinkaasu anigiioo ceejiyeoo gacanta ku haya hadafkayguna uu yahay inaan meeshaa ku xabiso fadakartu waxaan xasuustay qowla akhii walaalkii hadalkiisa sulaymaana nebi sulaymaan ahaa ilaahay uu ku yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiiyow ikfir ii dhaaf lii aniga wahab ilaahayow waxaad ii hibaysaa lii aniga mulkan boqortooyo laa yembaqii aan u habboonayn liaxadin qof oo min bacdi aniga iga dambeeya ereygaasaan xasuustay buu faradda waxaa celiyey hu jinkii waxaa iga celiyey allaahu alle khaasi an xaalu yahay mid hoogay oo fongormayoo ujeedkiisii aan ku guulaysan haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun ee fiyow muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqa wa filbaabi baabka waxaa kaloo ku soo arooray can abi dardaa radia allahu tacaala canhu macnaha xadiidku siduu xadiidka abu hurayre ugu yimid uu xadiidka abudardaana ugu yimid oo ugu soo arooray xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa shaydaanka cayntiisa iyo laftirkiisa iyo daatadiisu inaysan najaas ahayn taabashada asaga la taabtaana aysan salaadda burinayn see looga qaadanayaa xadiidka nebi moxamed oo salaad ku jira buu damca salaadda inuu ka hadleeyo batta dhuuntaaha nebigu ku dhega sal alla alih wasalam hadduu marka najaas yahay shay najaasaana nebigu gacanta ku taabtay haddee najaasay noqon lahayd najaasaa soo gaari lahayd meeshaas ayada ah marka najaaso ma aha bal axaadiidta qaar waxaa ku soo arooray markii nebigu ceejiyey intuu siriray inuu carabka soo laalaadiyo carabka soo ritay oo carabkiisa qabowgiisa nebigu uu gacanta ka dareemay sala allahu caleyhi wasalam marka najaaso ma aha cayntiisu taabashadiisuna salaada ma buriso inuusan cayntiisu aysan najaaso ahayn ama taabashadiisu aysan salaada burin qiil ugu noqon mayso inuusan shaydaan iyo jin ahayn oo uu suxu yahay macnaha xubaatadiisa ka saari mayso xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa qofka muslimka ahoo tukanaya salaada dhexdeeda dhaqdhaqaaq noocan oo kale hadduu kula yimaado oo afcaal ah oo dhaqdhaqaaq ah, salaadana aan ka mid ahayn inaysan salaadiisii buraynin shaydaankii nebigu waa ceejiyey damcan taxarug baa meeshaa imaanaya nebigu waa ceejiyey asagiina inuu fakaduu rabaa salaaddii nebigana dhaqdhaqaaqa ah waxba kuma noqon calayhi salaatu wasalaam su-aal baa imaan karta qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarownahum asaga iyo qoyskiisa iyo ciddiisuba way idin arkaan meelidan idinku ka arkeen bay idinka arkaan inay marka ayaguna arkaan aynaguna aynaan arag baa aayaddaa ku cad halkaana waxaa ka muuqata nebigu inuu arkay oo ceejiyey bal inuu dadka tuso uu damcay laakiin uu ku xeeriyey walaalkii nebi sulaymaan culimmadu waxay leeyihiin marka aan la arkaynoo aayaddu ka hadlayso innahu yaraakum huwa wa qabiiluhuna la leeyahay waa marka khilqadiisii asalka ahayd uu baaqiga ku yahay oo uusan isbedelin laakiin hadduu suuro aadama iska soo dhigo waa dhici kartaa in la arko nebigaa arkay abu hurayra arkay oo nin caadiya inta mooday la hadlay cumar baa arkay marka caadi weeye waa la arki karaa markuu qof kale qof caadiya iska soo dhigo oo tashakul sameeyo laakiin asalka khilqadiisii markuu baaqiga ku yahay waa markay aayaddu ka hadlayso xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ambiyada ilaahay inay wadaa walaala yihiin iyo tixgelinta iyo maxabada iyo wanaagga isu hayaan nebiyulaahi moxamed inuu bahalka jikaa inta soo qabto ummadda dhex dhigo uu yihahdo wakaasoo meeshuu ku yaallay waa maxbuuse arka wuu iska daayo wuxuu isaga daayay khasaa'istii nebi sulaymaan maadaamuu ahaayoo nebi sulaymaan ay u shaqayn jireen faruhu ka qaado oo nebi sulaymaan sulaymaanba ku ixtiraama alqisatu alkhaamisatu walcishruun qisada labaatan iyo shanaad can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama inna ibliisa ibliis yadacu wuu dhigayaa carshahu sariirtiisa maanta carshahu sariirahu baa loola jeedaa calal maa'i biyaha dushooda ayuu duldhiganayaa badaha dushooda ayuu sariirtiisa duldhigan uma yabcahu wuu soo dirayaa saraayaahu ciidamadiisa fa adnaahu midka ugu dhowaansho badan minhu ibliis xaggiisa mansilatan xagga booska acdamuhu midka ugu weyn weeye fitnatan xagga fitnada subxii buu ciidankiisa soo dirayaa wuxuu leeya orda bani aadamka aada sida awgeed baa dabaraani iyo ibnu xibbaan iyo xaakim waxay wariyeen idaa asbaxa ibliisu baha junuudahu ibliisku markuu waabariisto ciidamadiisa ayuu firdhiyaa wuu la hadlaayo wuxuu ku yidhaahdaa man adalla musliman ruux muslima qofkii dhumiya oo baadiyeeya oo ilaahay rasuulkiisa caasinimadooda ku rida albastuhu taaja taajka boqortooyadaan u xiraya waan boqorayaa ninkii qof muslima maanta soo dhumiya ciidamadii oo ballanqaadkaa loo wada sameeyey shayaadiinta ahaa ayaa marka bani aadamkii soo aadayay hal shaqay kulligood wada qabanayaan sidii qof muslima lagu dhumin lahaa yajii'u wuu imaanayaa axaduhum midkood nin walba casarkii marka ribood buu soo gudbinayaa wuxuu rabaa in taajka loo xiro oo la sharfo oo ibliis u soo dhowaysto midkood baa imaanaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa facaltu waan sameeyey kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaasaan soo sameeyey fa yaquulu shaydaankii wuxuu odhan maa sanacta maadan samaynin shay-an waxba orxo maad qabaan naga fariis waxaasu maxay tahy qaala wuxuu yidhi uma yeji-u wuu imaanayaa axaduhum midkood fa yaquulu wuxuu odhanayaa maa taragtu kama soo tegin hu qofkii hebel ahaa xataa faraqtu ilaa aan kala geeyey beynahu asagaiyo wa beyna mara'atihi xaaskiisi reer dhisan oo ummaddii nebi moxamed aan saaka u tega saan midba midka kale ceebtiisa u tusayey oo xumaato dhexdooda u dhigayey oo cuqdad isugu abuurahaya labadooda dhexdooda ayaan waxaan ku guulaystay galabtaytoo ayagoon isqabin baan ka soo tago isfuray qaala nebigu wuxuu yidhi fa yudniihi wuu soo dhowaynayaa ibliis ninkaas minhu xaggiisa iisoo dhow buu leeyihi wayaquulu wuxuu odhanayaa nicma alla wanaag badanaa anta adugu haa nin la ammaano oo la sharfo oo la maamuuso ninka ugu ammaan iyo sharaf badan baa ta qaala alacmash acmash baa wuxuu yidhi ruwaadda xadiidka ka mid ah uraahu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi fa yaltasimuhu markaasuu isku dhejinaya macnaha wuxuu u muujinayaa marxabo ibliiskii baa ninkii soo dhoweysanaya wuu mucaanaqaynayaa wuu salaamahayaa wuu soo dhowaysanaya wuu isku dhejinayaa xadiidkaani wuxuu inoo faa'iidaynayaa faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa dhibka ay leedahay faraaqa iyo kalitaanka kala dadka dadka iyo qoysasku burburaan wax macno la-aanna ay ku burburaan dalaaqa isnacaybka isfurka guryaha dumahaya waa fitno aada u weyn waa wax ibliisku uu ku farxayo ciidamadiisiina intuu soo diray uu leeyahay orda ninka ugu weyn ibliis agtiisa oo ugu wanaagsanna uu noqday ninka reer islaama soo burburiyey labadan qof ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay guurku inuu ku salaysan yahay mawaddatan wa raxma mar haddii uu guurkii dhammaaday mawadadiiyo raxmadii sii jiri mayso guri islaam oo dhismay oo shareecada islaamka lagu dhisay buu ahaa waa la burburiyoo shaydaan baa burburiyey sax dalaaqa iyo kalitaan tegitaanku marar badan buu maslaxo sharciga yaha oo shareecadeennu bannaysay laakiin maalaa yacni in reeraha la isaga furo la isaga burburiyaaye arrinkaasi wax habboon ma aha ibliis ninka loo yaqaano ilaahay hortii ayuu wuxuu ka qaaday ballan ah ilaahu waxaan kugula ballamayaa inaan waxaa weeyaan bani aadamka aan dhumiyo ilaahina wuxuu sheegay waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ina ashaytaana yansaqu baynahum ina ashaytaana kaana lilinsaani caduwan mubiina dadka dhexdooda inuu isku dirayo cadowna uu yahay cadow mubiin oo weliba cadaawaddiisu ay caddahayn ay tahay jannada ilaahi markuu ka saaray buu asaguna wuxuu yidhi ilaahayo waxaa igu ballan ah haddaad jannada iga soo saartay bani aadamka dhan walba inaan kaga imaado oo aan baadiyeeyo inay kugu shukriyaan badankooduna ku guulaysan maysid ilaahayow sidaasuu ku leeyahay ilaahay buu la dagaalamaya subxaana wa tacaala marka shaydaanku inuu cadowgeenna yahay waa inaan ogaanno inuu guryaheenna iyo qoysaskeenna fidnaynayana waa inaan ogaano inuu ciidamaleeyahayna waa inaan ogaano oo ciidamadiisa u adeegsanayo oo uu leeyahay soo dhumiya dadka soo baadiyeeya fitanka uu geysanayana waxaa ka mid a guryaha uu duminayo haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa ah. akhrajahu muslimun muslim ayaa wariyey wa axmedu axmedna wuu wariyey culimmadu waxay leeyihiin wuxuu badda dusheeda carshiga u dul saartay waa kibir iyo isla weynan iyo tacmiyo dadka uu ku samaynayo dadku indhatiraya alqisatu saadisatu walcishruun qisada labaatan iyo lixaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama baynaa waqti ayuubu nebi ayuub yaqtasilu u mayranayo curyaanan xaalo uu yahay mid qaawan kharra waxaa ku soo dhacay calayhi dushiisa jaraadun ayax wax ayax la-eg oo min dahabin dahab ah fajacala wuxuu bilaabay ayuubu ayuub yaxthaa inuu hoobsanayo oo jaraadkii dahabka ahaa dahabkii jaraadka laaleekaa uu ku soo shubayo fii thawbihi maradiisi wuu cantoobin maraduu ku shubin wuu cantoobin maraduu ku shubin fanaadaahu waxaa u dhawaaqay rabbuhu rabbigiis baa u dhawaaqay dhowr waxyaaloodba waa suurtagal dhawaaqaasu biwaasitati malakin inuu u dhawaaqay oo malagu usoo diray oo malagu u dhawaaqay inay ilhaam tahayna waa suurtagal inuu ilaahay mubaasharatan ula hadlayna waa suurtagal ilaahay baa u dhawaaqay tabaaraka khayrkiisu badayo wa tacaalaa sarreeyi ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuubu ayuubow alam akun miyaanan ahayn aqnaytuka inaan kaa kaafiyey camaa taraa waxaad aragtay u jeedidoo dahabka ah miyaana anugu kaaga filnaan oo wax kugu filan aana ku siin isagii oo qaawan oo qubaysanaya xataa qubayskii iyo dhargashashadii iyo hawshii intuu iska daayey khayrkan iyo dahabkan daadanahayuu guranahaya maradii xataa meesha u taallay ayuu ku shubanaya qaala nebi ayuub wuxuu yidhi balaa haa wa cizatika ilaahu cizadaada iyo sharaftaadaan ku dhaartaye aqnaytani waad ideeqday oo waad igu fillaatay walaakin laa qina wax deeqtoo mid la yidhaahda bi aniga iguma sugnaa can barakatika barakadaada aan ka deeqtoomo sax waxay ugu filan waaday siisay laakiin ilaahay uu barakooyinkaaga marra ka dhargi mar walba waan u baahnaa haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa ah. akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa soo saaroo wariyey waannasaa'iyu wa axmadu ibnu cabaas baa wuxuu wariyey sida ibnu abi xaatim uu wariyey fa jacala ayuubu ayuub baa wuxuu bilaaba markuu qubaysanayey yanshuru tarafa thawbihi wuu kala bixiyey go-iisa fiidiisa iyo caradiisa ayuu kala bixiyey fa ya'khudu ljaraada fa yajcaluhu fiihi markaasuu wuxuu soo qaadanayaa waxaan ayaxa aa dahabkan ayaxa laaleeg markaasuu go-a ku ridayaa fa kullama imtala'at naaxiyatu nashara naaxiyatan dhinacaanu markuu buuxsamo haddana xagguu kala furdhikin uu goglahayaa uu ku shubin uu buuxin xaggaa ka buuxsamayn xagguu aadahayaa qubayskii iyo hawshiina waa joojiyey goortuu qubaystay iyo goorta dahabkaana ku soo daatay xadiidka abuu hurayre ayaa caddeeyey oo xadiidka abuu hurayra wuxuu ahaa lamaa caafa allaahu ayuuba amtara calayhi jaraadan min dahab wuu xanuunsaday aad buu u xanuunsada xanuunkii ilaahay markuu ka caafiyey baa ilaahay wuxuu roob kaga dhigay wax aya xalaalla eegoo dahab ah fajacala ya'khudu biyadihi wayajcalu fii thawbihi wuxuu bilaabaa inuu aruursanayo oo marada ku aruursanayo markaasaa lala hadloo waxaa la yidhi ayuubow amaa tashbacu miyaadan dhargaynin waa lagu caafiye oo waa lagu buskeeye oo xanuunkii ka baxday miyaadan dhargaynin markaasuu wuxuu yidhi yaa rabbi waman yashbacu min raxmatika ilaahayow naxariistaada yaa ka dhargi karabi ilaahay naxariistiisa hal saacad hal daqiiqad hal laxda ma moogaan kartid marka ilaahu naxariistaada cidna kama dhargi karto waxay ugu filan baad isiis waan wanaagsanahay waan caafimaaday dhaqaalaan haystaa laakiin ilaahay haddana raxmaddaadaan mar walba usii baahnaa bani aadamku marka xadiidku wuxuu ina tusinayaa inuu bani aadamku dadaalo inuu waxbadsado uu ku dadaalaayey wixii hadday wax xalaala yihiin inay bannaanto aysan xaaraam ahayn xaaraan baad ku dhacday aduu qawan baad xoolo aruursanaysaa lama odhan marka waad bannaa waa bannaantaa xoolo badan inaad ku dadaashay inaad tabcatid oo wax fiican iyo dhaqaalo fiican aad samaysatid hadday xalaal yihiin kow xaggana kalsooni aad isku qabtid inaadan ku aafoobaynin xuquuqda lagugu leeyahay in aad bixinaysid ilaahay ku siiyan aad kaga shukrinaysid sidaa awgeed baa nebiyulaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalama xoolo inta loo keenoo baxrayn xaggeeda looga keenay dahab tiro badan baa masaajidka nebigu xoolihii ha la dhexdhigo dhigo masaajidka lagu soo dhex yaaciye xoolihii marka macnaa xoolo caadiyo ariya geela maaha waa dahab iyo fido iyo masaajidka la dhex cabbaas oo waayeel ah oo rasuulka adeerkiisaa rasuulka u yimid wuxuu yidhi nabi allow dagaalkii badar markii la isqabtay raggii isfurtay baan ku jiray oo xoolahaygii waan isku furtay caqiil oo maxbuus aad u qabateenna sidoo kale xoolahaygii wixii soo haraan ku furto waagi baa lay laimoora duugaye oday weynoo islaam aan oo xoolahan in wax laga siiyaan rabaa adeerkaana waa bukhaari baa xadiidku ku yaalla markaasaa nebigu yidhi orda wax ka qaado go' weyn buu inta gogladay bu wax allaale wixii galaba geliyey markuu go-i buuxiyu yidhahd la kacdi markaasuu la kici waaye markaasuu nebi allow ii qaado tunka ii saar ma kuu saarayebi waa yahay saxaabada ragga midan ii amar ha ila qaadeen ha i caawiyeen maku maku amrayebi markuu arkay nebiguna inuusan la saarayn saxaabaduna aysan caawinayn oo nebiga ee hadda arkayaan buu qeyb iska daadiyay daadiyey xogaab iska daadiyey xoogaa markuu iska daadiyey buu haddana yari alle kacday marka horuu tirada ka badayso waa qaadi waaya haddana markaasuu nebi allo caawi tunka ii saar markaasuu haka yaabi bal saxaabada la hadal ayadana haka yaabin bi inaan saxaabada ihahda cabaas tunka ha loo saaro mar labaad buu haddana xoogaaga iska daadiyey suu cabaar u daadaadinaya markii dambetu xoogaa dhib ku ah tiradii ka batay buu la kaca markaasaa nebigu wuxuu bilaabay inuu sii fiiriya ilaa intuu ka libdhayey nebigu waa sii fiirinaya sal alla alih wasalam wuxuu nebigu marka la yaabanaayo ku qoslahay jacaylka cabaas xoolahan uu jecel yahay xaaraan baad ku dhacdana muusan ohan marka xoolo badan oo xalaal oo dariiq sharciya ku yimid ilaahayna looga shukrinayo dariiq sharciyana lagu bixinayo inuu qofku kasbado ama kasabkeeda uu ku dadaalaayey wax ceeba kuma ah xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey jihada maalka uu ka helay nebiyullaahi ayuub wixii ka yimaadoo xoolaha baraka in lagu magacaabo ilaahayow barakadaada kama deeqtoomaya maxay barakadaanu tahay waa dahab soo daatay oo ayaxa laale eg barakuu marka ku magacaabay wixii sidaasoo kale xagga ilaahay ka yimaada marka waa baraka iyo khayr xadiidku wuxuu labaad saddexaadoo inoo faa'iideeyey inay bannaan tahay qofku markuu qubaysanaya inuu isdhartiro o isqaawiyo nebiyullaahi ayuub isagoo qaawan ayuu qubaysanaya baynamaa ayuubu yaqtasilu curyaanan wuxuu kaloo ina tusinayaa socodka inay bannaan tahay xaaja hadday keento inaad ku socon karto xataa adigiyoo qaawan adoo dadka iska asturaya meeshaad ku qubaysanaysa agteeda iyo socodka noocaas wax mushkila ma leh nabiyullaahi ayuu xoolihii buu aruurinayaa go' u goglanoo xaggaa markuu buuxsamo xaggaa ku shubaya wuu dhadhaqaaqaya isagiyoo qaawan ayaduna waa arrin banaan aan wax mushkilaa lahayn alqisatu asaabicatu walcushruun qisada labaatan iyo toddobaad marwiyatun can abi hurayrata radi allaahu canhu abuu hurayra laga wariyey qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama bayna waqti rajulun nin bifalaatin meel bahgooyaa uu ku sugan yahay oo min alardi dhulka ka tirsan hayjad cidla ah fa samica wuxuu maqlay sawtan cod dhawaq buu maqla fii saxaabatin daruur dhexdeed buuna ka maqlo codkaas yaquulu codku wuxuu leeyahaa isqi waraabi xadiiqata fulaanin hebel beertiisa waraabi codku sidaasuu leeyahy hebel beertiisa waraabi fatanaxaa wuu durkay daalika kaas asaxaabu ee daruurta ah daruurtii baa meel u soo leexatay fa afraqa wuu shubay daruurtii baa shubaysa maa'ahu biyihiisii fii xaratin meel dhagax shiila ah meel dhagax shiila ah oo dhagaxaan madmadowlo yaa biyihii ku shumeen fa idaa waaba iyadoo sharjatun keli ama gacan oo min tilka shiraaji gacamadaas ka mid ah qad istawcabat ay koobtay daalika kaas almaa ee biyaha kullahu dhammaantii biyihii daruurtu ay keentay dhammaantooda gacan weyn oo la falay oo kuwan beeraha waraabiya ah ayaa biyihii oo dhan markaa koobay biyihii o dhan ayuu kooba fatatabbaca almaa biyihi ayuu raacraaca ninka biyaha raacraacaya waa ninkii codka maqlayay fa idaa waaba iyadoo rajulu nin qaa'imun uu taagan yahay calaa xadiiqatihi beertiisa ninkii codka maqlay biyihii gacanku ay soo qaadeen buu inta soo dabagalay buu wuxuu u yimid nin beertiisii taag nin beer taagan ninkaasoo yuxawilulmaa biyaha warwareejinaya bimasxaatihi wuxuu ku warwareejinayaa wixii badeelkii iyo wixii beerta lagu hagaajin jiray ayuu biyaha habda meel u shubaya qayb xagguu u daadinhaya biyihii qayb xagguu marinhayaa badeelkii badeelkiibuu marka marinayaa biyihii fa qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii meesha taagnaa beerta yaa cabdallaahi ilaahay addoonkiisiiyow masmuka magacaa addoon ilaahay baa tahay bal magacaaga ii sheeg qaala wuxuu yidhi fulaanun hebel baa la yidhaahdaa magaciisii buu u sheega lil ismi magacii buuna sheegtay alladii kaasoo samica uu ka maqlay fi saxaabati daruurta dusheeda ninkii cidlada maraya asagoo cidlo maraya soo kor kamuusan maqal daruurta dhexdeeda waxaad waraabisaa beerta fulaan magicii halkaa samadaa ka yeerayey baa ninkaanu sheegtay wuxuu hebel baa la yidhaahdaa kii beerta joogay oo magiciisa la weydiiyey baa faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallaahi ilaahay addoonkiisiiyow lima maxaybaa tas'alunii ii warsanaysaa can ismi magacayga magacayga maxaa kaa soo galay waa adiga magacaa ilehe maxaad magaca ii weydiisa qaala wuxuu yidhi innii anugu samictu waxaan maqlay sawtan cod fi saxaabi daruurta dhexdeeda alladii daruurtaasoo haadaakani uhu biyihiisii uu yahay biyahan hadda aad beerta ku waraabsanaysid oo gadgadinaysid daruurtii soo di'isay daruurtaa dhexdeedan waxaan ka maqlay cod codkaasuna yaquulu wuxuu lahaa isqi waraabi xadiiqata fulaanin hebel beertiisa lismika magacaad ii sheegatay buuna sheegayaybu magacaala lahaa hebel beertiisa waraabi waa magacagan haddaad ii sheegtay eeniyahow famaa maxay baa tasnacu samaysaa fiihaa beerta dhexdeeda waxa aad samaysid beerta ku samaysay ii sheeg qaala wuxuu yidhi amaa idaa qulta haddaad tidhi haadaa arrinkan haddaad arrinkaa i weydiisay fa innii anugu anduru waan eegaa ilaa maa shay xaggii yakhruju ka soo baxaya minhaa beerta beerta waxa ka soo go ayaan fiiriyaabuy fa atasadaqu waan sadaqaystaa bihuluudihi huludkiis saddex meelood marka loo dhiga hal meela waan sadaqaysaa dar allaan u sadaqaysaa wa aakulu waan cunaa ana aniga iyo waciyaali ciyaalkayguna thuluthan saddex meelood marka loo dhiga hal qayb oo ka mid aan ah cunnaa wa aruddu waan celiyaa fiihaa beerta dhexdeedana huluhan saddex oo meel macnaha beerta wixii ka soo baxay saddex baan u qaybiyaa qayb aniga reerkaygaa biilanna qaybna dadka baahan baan ku sadaqaystaa qaybna beertaan abuurkeeda dib ugu celiyaa sidaasaan ku sameeyaabi haddaad su-aasha ay weydiisay haadaa kane xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa akhrajahu muslimun wa axmedu muslim iyo axmed baa wariyey xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa ninkani inuu weli ilaahay ahaayo karaamooyin ay ka dilaaceen saaxibulkaraamaad buu ahaa wuxuu labaadoo xadiidku inoo faa'iidaynayaa qaacidada culimmadu ay u yaqaanaan aljazaau min jinsi alcamal abaalmarka aad helaysid waa wax camalkaagii u munaasab ah khalqiga ilaahay iyo unka ilaahay iyo dadka baahan iyo masaakiintuu caawin jiray asagana ilaahay baa caawiyeyoo si khaasa daruur u socotoo fariin asaga u wadaa u timid oo roobka ugu shubtay beertiisa walidaalika nabigeenu ohan jiray sal lay slam anfiq unfaq calayk wax bixi adigana waa lagu quudin bilaal iyo anas iyo caaisha iyo xadiidka wada ansaxay baa nebigu laha sal alay wasalam anfiq walaa takhsha min dilcarshi iqlaalan wax bixi ilaahayga carshiga u saaxiibkaa waxbixintaad waxbixisay inuu wax kaaga yareeyana cabsideeda marayaysan ku geli xadiidku wuxuu saddexaadoo ina tusinayaa fadliga ay leedahay al iktisaabu min camali lyaddi qofku inuu xamaasho dhididkiisa iyo dhacaankiisana uu cuno gacantiisa wuxuu ku kasbadayna uu waxa weeyaan ku noolaado fadliga ay leedahay wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey fadliga iyo wanaagga ay leedahay inaad reerkaaga iyo carruurtaada biilatid oo baahidooda aad asturatid ninkaani muxuu sameeyey saddex meelood markii loo dhigo xoolihii meel ka mid a ah, reerkiisii iyo ilmihiisii iyo baahidiisii iyo ceebtiisuu ku asturanaya wanaag ay leedahay qisadan buuna nebi maxamed noogu sheegay sala allahu caleyhi wasalama ilaahay marka hadduu wax ku siiyey ilmahaaga iyo xaaskaaga ha ka dayicin oo yaysan ka baahan xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynayaa ilaahay inuu u tala saartay koonkan maamulkiisa malaa'ig falmudabiraati amran baa ilaahay qur-aanka ku sheega kuwii maamulayay arrinka daruurtii baa lala hadlaaya waxaa la leeyahaye beerta hebel waraabi ilaahay baa u tala saartay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynayaa addoonka wanaagsan ee saalixa ahee suuban xuquuqda ilaah iyo kuwa aadamahaba garanaya addoonkaasi inuu arsaaqda ka helaya marar badan iyo mar walibaba meelusan filanayn waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib meel aadan filanaynin beer caadi ahoo magaaladaada isaga taalla daruur keliga oon kuu socoto beerihii kale ku diinin in laguu keeno waa risaq uusan filanaynin laakiin muxuu ku mutaystay xuduudda ilaahay buu ilaaliyo xuquuqda xoolaha lagu leeyahana waa yaqaanin ninkan asaga ah laba waxyaalood baa ilaahay ku arsaaqa sida ka muuqata meesha kow labadaa ah, ramood midda koowaad waxaa weeye ilaahay wuxuu ku arsaaqay min maai samaa biyihii samada ilaahay beerta ugu arsaaqay oo u waraabinaysa qaybta labaad ilaahay wuxuu arsaaq u siiye inuu ilaahay u diyaariyo cid u waranta una sheegta ilaahay agtiisa inuu qaymo ka leeyahay waxaan maqlay beertaan cod ka dhex yeeraya oo le beerta hebel waraabi magacaagaana la sheegay marka waxaa la dareensiinayaa ilaahay agtiisa ruux qaymo ka leh oo wanaagsan inuu yahay ayadaasaa la dareensiinaya oo ilahay agtiisa uu sharaf ka leeyahay haddii marka aada ogaatid sababka layaab la imaan mayso oo la yaabi mayso waxay ohan jireen idaa baala sabab idaa curifa sababu baala alcajab sababka haddii la garto wixii la yaabka ahna meesha waa ka baxayaan mar haddaad ogaatay ninkaanu inuu masaakiinta quudin jiray ehelkiisa iyo reerkiisana u fiicnaa daruur keligii biyo u sii daayay inay timaaddo ilaahay ugu soo dhiibo qur-aankii allana aad ku haysid wayarsuquhu min xayu laa yaxtasib wax arrinkaasu la baciidsada ma aha alqisatu aaaminatu walcishruun qisada sideed iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qarasat way qaniintay namlatun quraanjaa waxay qaniintay nebiya nebi oo minal ambiyaa'i ambiyada ilaahay ka tirsan bahal quraanjaaha nebi ilaahay ambiyadiisa ka tirsan qaniintay fa amara nebigii wuxuu faray biqaryatin namli quraanjadu hogagii ay deganayd iyo magaalooyinkeediiba amar ku bixiye fa uxriqat waa la gubay quraanjo meeshaad ku aragtaan iyo guriga digantahay dabqaba sii ibi waabay fa awxa allaahu ilaahay baa u waxyooday tacaalaa alla wuu sarreeyaay ilayhi nebigii an qarasadka inay ku qaniintay namlatun xabad quraanjo ah miyaad axraqad u gubtay ummatan ummadan oo minal umami ummadooyinka ka mid ah oo tusabixu ilahay u subxaanalaysanaysa nebigiibaa daalac loo raacda haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa ah. muttafaqun calayhi waana la ysku waafaqa wuxuu inoo faa'iideynayaa inay quraanjadu ilaahay u subxaanalaysato ilaahay caabudo qur-aankana allah wuxuu ku sheegay wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi shay jiraa ma jiro ilaahay magaciisa buu u tasbiixsanayaa subxaanahu wa tacala laakiin inagaan fahmahayn mikrofoonnadan miiskan masaajidkan sigiskoo jamaadaadka ka samaysanoo dhagaxaanta ah ilahay bay u laakiin kayfiyadooda adigu ma fahmaysid xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qur inay tahay ummad ummadaha ka mid ah qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheega wamaa min daabatin fi lardi walaa taa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamun amhaalukum wax dhulka dushiisa socdaa ma jiro shimbir baallaha ku duulaana ma jiro ilaa waxaa ka mid a ummad idinkoo kaleeta ah sax quraanjaya inagu isku mid ma nihin laakiin sidaa nidaam u leenahay oo nolosheenna u raadsanno oo dararka iyo dhibka uga baqno bay ayaduna tah guryay samaysanaysaa qur-aankii baa lagu sheega ayadoo xataa madaxweynaheedi madaxweyne loo hadlaysa oo la hadlaysa shacabkeedii oo le war sulaymaan iyo ciidankiisii baa soo socday guryihiinna kala gala yaysan idin dilin ayagoon idin arkaynin ummad marka masaalixdeeda iyo kayaankeeda iyo jiritaankeeda ka wada hadasho weeye xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa taxriiqa in la gubo noolaha arrinkaasu inuusan bannaanayn hadday quraanjo tahay hadday dhurcasa tahay hadday qoyrkood tahay in la gubaayo ma bannaana xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey xayawaanaadka kale sida aan loo layn karin baan quraanjadana loo layn karin allaahuma qof shaygii xayawaan iyo noolo kale iyo dadba wixii kusoo horar ah oo saa'il oo kusoo weerara xaq baad u leedahay shareecaduna waa kuu ogoshaha inaad iska difaacdid laakiin maalaa yacni inaad isaga mirijsid oo isaga dijid oo isaga istaagtid oo waxaa weeyaan lama ogola arrinkaasu xaaraan weeye marka nebigii ilaahay sidaasuu u canaantay subxaana wa tacaala hal xabbaa ku qaniintay ayadaas kole xaq wuxuu u lahaa inuu iska difaaco laakiin magaalo dhan oo meel degan oo quraanjo ah reer quraanjo ah buu dab ku kiciyey alqisatu taasicatu walcishruun qisada labaatan iyo sagaalaad can maalik bni sacsacata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu maalik ibn abisacsaacah bukhaari baa xadiidkan wari doona saan arki doona insha allahu tacaala bukhaari iyo keyrkiisba halkaa xadiid buu ku leeyahay halkaa xadiid oo keliya ayuu waxaa weeyaan wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama baynamaa waqti ana anugu fil xatiimi meesha xatiim la yidhaahdo mudajican mid jiifaan ahay ay filxatiim id waqhtigaasaa ataanii waxaa ii yimid aatin mid yimaada ruux baa ii yimid muslim baa wuxuu wariye lafdi ah anoo meeshaa jiifa id samictu qaa'ilan yaquulu axadu alhalaaati bayna arajulayni anuu hurdaan waxaa maqlayba hadal hadalku marka wuxuu leeyahaa saddexdaa nin ninka u dhexeeya weeye saddexda ninkana udhexeeya weeye asagii markaasaa la ii yimid buu yiri laba nin baa ila tagtay oo i kaxaysay labada ninoo uu dhex hurday xamse oo adeerkiisa iyo jacfar bay ahaayeen labadaa nin buu kala dhex hurday nebigaa caddeeye sal alla alayhi wasalam labadaa nin xamse iyo jacfar asagoo kala dhex hurda baan codka maqlaybu haa saddexdana ninka dhexda ku jira wey dhexdooduna ku jire waa la ii markii la ii yimid faqadda qofkii ii yimid wuxuu jeexay maa bayna haadihi inta tan u dhaxaysa ilaa haadihi tan halkaas iyo xudunta inta u udhexaysaa la jeexa nebiga sal sl rubadda ilaa xudunta intaasaa la jeexa obroshin baa lagu sameeyey fastukhrija waa laga soo bixiyey qalbi qalbigayga meeshii la jeexay qalbigaygii baa laga soo saara uma utiitu waxaa la ii keenay bidastin baaf baafkaasoo min dahabin dahab ka samaysan mamluu'atan xaalay tahay mid la buuxiyey iimaanan iimaan laga buuxiyey baaf asalkiisana dahab ka samaysan buuxana waxa ka buuxana ayna biyo ahayn ay tahay iimaan ayaa la ii keena culimmadu waxay isweydiiyaan weelasha waa tiro badan yihiina maxaa baafka lagu doortay waxaa baafka loo doortay weelasha la isticmaalo curfiga aadamaha oo qubayska iyo waxyaalaha in wax lagu dhaqo loo isticmaalo ayuu ugu caansan yahaa maxaa dahab loogu sameeye looga sameeyo shay kale looga samayn waaya anwaacda caadiga ah oo aadamuhu ay isticmaalaan ayuu wuxuu yahay shayga ugu wanaagsan dahabku oo ugu saafisan weelasha jannadana weelasha ugu fiicfiican buu ku jiraayo weelasha jannadu ka tirsan yahay sidaasaa marka dahabna looga sameeyo baafkana sidaasaa loogu doorta fa qusila waa la mayray nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi faqusila waa la mayray qalbii qalbigayga bimaa'i zamzama biyaha zamzam baa qalbigayga lagu mayra leanna waxaan soo marray qalbiga waa laga soo saara markii qalbigii laga soo saaray qalbigii nebiga waa la mayra biyaha lagu mayrayna waa biyaha zamzamka ibnu abi jamra wuxuu leeyahaa nebiga biyihii lagu mayray maxaa zamzamka looga dhigayo biyaha jannada inta lasoo qada loogu mayri waaye wuxuu leeyahay biyaha zamzamku asalkoodaba jannaday ka yimaadeen kow taasi waa qodob markay jannada ka yimaadeen baa bannaanka loo soo saaro oo calal ardi dhulka dushiisa la keena waxaa la rabaa marka maadaama nebi moxamed biyo jannadii ka yimid asalkooda ay yihiin biyahan zamsamko lagu mayray barakadiisu inay baaqi ku noqoto dhulka dushiisa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam saasaa marka biyaha zamsamka loogu mayra uma xushiya xashaa wuu cubay buu yihi ninkii qalbigaygii dhaqay qalbigii markuu mayray biyihii zamzamna ku mayray wuu cubay buu yidhi muxuu ka cubay riwaayo kale cadayso eh, muslim baa wuxuu ziyaadiyey iimaanan wa xikmatan wuu buuxiye wuxuu ka buuxiyey bi qalbigii iimaan iyo xikmad ibnu abi jamra iyadana wuxuu leeyahay nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalama arrinkan ilaahay baa dan weyn ka leh qalbigiisa maxaa loo jeexay asagoon la jeexin ilaahay waa qaadir wax walba waa awoodaaye maa toos qalbigiisa iimaan iyo xikmad looga buuxiyo xal loo jeexa wuxuu leeyahay waxaa loo jeexay nebi moxamed qalbigiisa oo inta halkan loo jeexay qalbiga looga soo bixiyey yaqiintiisaa la rabaa nebiga inay kororto sala allahu calayhi wasalama waxaa cajiib ah toos buu u jeedaa marka obreshinka lagu samaynayo ma hurdo kabooyana laguma dhufan lamana suuxin waxaa mucjisaa ah marka caadiyan waxa la yaqaana halkaa haddii inta lagugu dhufto rubadda ah ilaa xuduntana lagu jeexo qalbigana lagaa soo bixiyo qofka aadamaha caadiyan waxa la yaqaanaa ma noolaado isla markaba naftu waa ka baxda xanuun bay leedahay kaar bay leedahay qofkii nafti ku jiri indhuhu kala hayaa waa u jeeda obrashin baa lagu samaynayaa qalbigiisaa lasoo bixin waa la qaaday waa lasoo dhaqay waa lasoo cubay waa lagu soo celinayaa kullu daalika waxay ku tusinaysaa waa nebi moxamed baa la rabaa sala allahu calayhi wasalam yaqiintiisu inay korarto aakhirkana waa la soo diri doonaayo waxaa laga dhigi doonaa nebi maadaabuu nebi laga dhigayo sala allahu calayhi wasalama geesinimo inuu sii geesinimadiisu inay sii kortana waa la rabaa waayo qof caadi ah oo u jeeda oborashinka lagu samaynayo oo wadnihii qalbigiisa lasoo bixinayo oo xabadka la jeexayo oo rubadii la jeexayo oo ilaa xuduunta la gaarsiinayo oo aan baqin xabad iyo waran agtiisa hadhow martay ka cabsan maa walidaaliku nebi moxamed wuxuu ahaa basharka ruuxa ugu geesisan buu ah isagaa ugu geesisnaa sala allahu caleyh waaalih wasalama uma uciida waa la celiyey markaas markii la cubay oo iimaan iyo xikmad laga buuxiyey meeshii laga soo bixiyaa lagu celiyey uma utiitu waxaa la ii keenay bidaabatin gaadiid duunalbaqali baqasha ka yar wa fowqa alximaari dameerkana ka weyn abyada ee weliba cad way cadday yuqaalu waxaana la yidhahdaa lahu daabadaas magaceeda alburaaqu buraaq baa la yidhahda magacaasi leedaha buraaqadii nebiga soo midaan maqli jira yadacu wuxuu dhigayaa khadwahu tilaabadiisa cinda aqsaa tarafihi araggiisu meesha uu ku gebagaboobo meesha ugu dambaysu halka tilaaba dhigaya markuu tilaabsado fa xumiltu waa laygu qaaday calayhi dushiisa fandalaqa waxaa ila tegay bi aniga jibriilu jibriil xataa ataa ilaa uu yimid assamaa samadii addunyaa ee dhoweyd samaa dunyihii dhoweyd ayuu yimid haddaa waxaan isticmaala nebi baa laga dhigi doonaa marka nebiga halkan la dheelmaya nebigu ah sal alla alih wasalam fastaftaxa furitaan ayuu dalbay samadii markuu yimid hanalaka furo ayuu yidhi qiila waxaa lii man haadaa waa kuma qofka hadlaya oo le samada hanalaka furo waa cirkaan dhow inoo muuqda qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil weeye ninka idinla hadla cidda idinla hadlaysa qiila waxaa la yidhi waman ruuxebaa maca kala jirankaaga ahdo yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed baa ila socda qiila waxaa la yidhi waqad ursila miyaa la soo diray ileyhi asaga ma ilaahay baa soo diray qaala wuxuu yidhi nacam haa ah. waxaa nebiga la dareensiinayaa awal dhulka laga yaqaano nebi maxamed ummad baa loo soo diro way garanayeen xagga samadana in laga yaqaanaa la baraya nebiga sal alla alih wasalam maxamed kumuu ahaa ma leh oo ma la soo diray haa waa laysla yaqaana malaa'igtiibaa xataa garanaysa marka waa macruuf sida dhulka iyo xagga hoose looga yaqaan baa xagga sarena nebiga looga yaqaanay sala allahu calayhi wasalama culimmadu waxay isweydiiyaan nabi moxamed waa la dheelmay sala allahu alayhi wasalam marka marka la dheelmayo buraaqadan lagu qaaday xigmada ku jirtaay maxay ahayd nebiga in lagu qaado asagoo ilaahay uu awoodo toos inuu isla markiiba samada u geeyo culimmadu waxay leeyihiin caadiyan basharku waxay yaqaanaan caado iyo dhaqanna u leeyihiin qof aad karaamaynaysid oo aad sarfaysid markaad rabtid inaad u cidirto tirahdiyo imow caadiyan waxbaa loo diraa warkii hore fardaa la isu diri jiray faraskayga soo raacayomow anaa baabuur kuu soo dirahaya diyaarad khaasa ah, hebel soo ingertaad maqlaysaa qof agtiisa sharaf ka leh baa qofkan u yeertay marka aadamuhu saasay sameeyaan caadadii caadiga ahayd oo dhaqanku ay yaqaaneen baa marka hore nebiga lagu saaray sal alla alih wasalam ilaahay nebigiisa wuu sharfayaa marka buraaqdaanaa loo soo diray gaadiidka meesha laga isticmaalaa waa ka duwan tahay wuu sii weheshanayaa marka kabacdi markii wiii intii intaa wixii ka dambeeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala samada u qaada laakiin marka hore ulka uu ka soo tegayey caadiyan waxaa lagu soo qaaday gaadiid weliba aad u heersanooho wanaagsan caadadii dhaqanku ay yaqaaneen baa marka xoogaa la rabaa inuu sii istinaasoo sii wehshado maxamed baa ila socda waana la soo diray buu fa wuxuu yidhi malaggiibaa wuxuu ku yidhi markii la yidhi yaa kula socda malaku jibriil baa waxaa la yidhi yaa kula socda maxamed baa ila socda muxamed ma la soo diray waa la soo diray fa qaala malagii wuxuu yidhi markaas cirkaan dhow joogay oo cirka laga rabay inuu furo marxaban soo dhoweyn baabihii muxamed u sugnaatay fa nicma alla wanaag badanaa almajii'u imaatinka jaa'a uu yimid haa alla imaatinkiisu qaymo badana fa futixa waa laga furay markaas falammaa goortii khalastu aan galay oo samadii albaabkeedii inta laga furay aan gudboo galay fa idaa fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugan aadamu nebi aadam samadan dhow gudaheeda baa nebi aadan ugu tegay buy fa qaala malaggii ila socdoo jibriil baa wuxuu yidhi haadaakani abuuka aabbahaa weeye aadamu ee aadam ah fa sallim salaam calayhi dushiisa baa markii ugu horrayso nebi aadan arko weligii ma arag imisaa taariikhu dhaxaysa kala fogaa waa kan aabbaha baali haddaa la barayaa marka inuu aabbihii yahayna waa loo sheega magaciisana waa loo sheego waa aadam leanna ambiyo badanoo aabba ahaan ugu aadan baa jirta sida nebi ibraahim oo kale iyo nebi ismaaciil iyo marka salaamna waa lagu yidhi fa sallamtu waan salaamay buu yidhi calayhi dushiisa fa radda aabbahay waa iga celiyey asalaama salaamti nebi aadam salaamti waa iga radiyey uma qaala nebi aadam wuxuu yidhi marxaban soo dhoweyn baa baabinebiyi nebigii u sugnaatay asaalixi ee wanaagsanaa iyo wal ibni inankii asaalixi ee wanaagsanaa salaantii markuu ka qaadaybu wuxuu yidhi nebi wanaagsan baa tihi soo dhowow wiilkaygii oo wanaagsanna waa tihi waa soo dhowow culimmadu waxay leeyihiin wuxuu ishaarayaa nebi aadan markuu leeyahay binebiyi saalixi walibni saalixi waa iftikhaar uu nebi aadan ku faanayo inay owlaaddiisa uu ka mid noqday nebiyullaahi moxamed sal alla alih wasalaam uu ku faantamayaa marka wiilkaygii wanaagsanaayo soo dhowow nebigii wanaagsanaayo soo dhowow uma sacada wuu ila koray bii aniga samadii waan ka tagnay nebi aadan joogay xataa ataa ilaa uu yimid assamaa samadii athaaniyata ee labaad fastaftaxa furitaan ayuu dalbay meliku jibriil baa yahanala ka furo fa qiila waxaa lihi man haadaa waa kuma kumaad ahay qaala wuxuu yidhi jibriilu ana jibriilu jibriil baan ahaa qiila waxaa la yidhi waman baa maca kale jirankaaga ah qaala wuxuu yidhi muxamedu muxamed qiila waxaa la yidhi waqad ursila miyaa la soo diray ileyhi asaga qaala wuxuu yidhi nacamhaa rasuul baa laga dhiga miyaa ma lagama wado rasuul horaybu uu ahaa ee waxaa loola jeedaa xaggan sare miyaa loo soo dira inuu soo aado ma la soo diray qaala wuxuu yidhi nacamhaa qiila waxaa loo yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bihi asaga u sugnaatay fa nicma alla wanaag badanaa almajiiu imaatinka jaa uu yimid fa futixa waa loo furay samadii falammaa goortii khalastu aan galay idaa waaba anigoo biyaxyaa yaxya ku sugan iyo wa ciisa nebi ciise wahumaa ayaguna ibna alkhaalati waa ilmo habreed labadaa nebi baan ugu tegay bu qaala wuxuu yidhi haadaa kani yaxya iyo wa ciisa kani waa yaxya i ciise fa sallim salaam calayhimaa dushooda fa sallamtu waan salaamay fa raddaa way celiyeen salaantii bay iga qaadeen uma qaalaa waxay yidhaahdeen marxaban soo dhoweyn ayaa bil akhi walaalkii u sugnaatay asaalixi ee wanaagsanaa iyo wanebiyi nebiga asaalixi ee suubanaa nebi aadan aabbanimu marka hore sheegta binebiyi saalixi walibni saalixi leanna nebi muxamed nebi aadan buu ku abtirsanaya laakiin nebi ciise iyo nebi yaxye markii la yimid waxay ku yidhahdeen walaalkaya wanaagsan baa tay sababtu waxa weeye nebigu markuu abtirsado yaxye iyo ciise abtiris kuma maro marka waa walaalo waxaa meesha uga muuqa ka muuqata nebiyulaahi maxamed markuu nebi aadan soo maray wuxuu ku sheegay inuu saalix yahay nebi ciisena inuu saalix yahay buu ku sheegay nebi yaxyena inuu saalix yahay buu ku sheegay arrinkaas saalixnimada ahoo suubanaanta ah baana waxay kulansanaysaa khisaalulkhayr oo dhan wax allaala wixii khayr oo dhan saalixnimaday ku jirtaa hebel waa addoon saalixa mar haddaad maqasho sababtoo ah culimmadu waxay leeyihiin saalixa waxaa loo yaqaanaa alladii yaquumu maa yalzamuhu min xuquuqi illaahi wa xuquuqi alcibaad qofka u quma u istaaga waxa ku waajibay xuquuqda alla ah iyo waxa ku waajibay xuquuqda khalqiga ah labadaba ruuxa ka soo baxa ruuxaasaa saalix la yidhahdaa nabi muxamedna saasuu ahaa sala allahu caleyhi wasalam uma sacada wuu ila koray bi aniga ila samaa'i samadii athaalithati ee saddexaad ishkaal waxaa imaan kara ah oo su-aalow markabaad isweydiin kartaa war ambiyada ilaahay way dhinteen qubuurayna galeen nebi muxamedna meesha uu ambiyadan kula kulmahayo waa cirka nebiyadu markay dhinteenoo horeba ma cirkaa lagu aaso dhulkaba laguma aasin mi sidee dhulkaa loogu aasaye cirka ay ambiyadu ugu kulmeen laba macnoay culimmadu ka bixiyaan jawaabadu intaan arkay midi waxa weeye in la yidhaahdo ruuxdoodii ambiyada ruuxdoodii weeyaan wuxuu meesha ku arkay jasadkii ha la aaso qabriha ku jiro laakiin ruuxdii ambiyada xagga isku aragtay ruuxdoodii baa marka jasadkoodii loo tasawuray waana waana isku arkay waxaa labaadoo suurtooda ayagoo qabrigii ku jira ilaahay inuu uga soo saaro subxaana wa tacaala mucjisana nebigeennaay u tahay sala allahu calayhi waaalihi wasalama taas ayadana waa suurtagal uma sacada wuu ila koray bi aniga ila samaai samadii ahaaliati ee saddexaad fastaftaxa wuu furitaan dalbay qiila waxaa lagu yidhi man haadaa kane waa kuma ninkaan raba in albaabka laga furo waa kuma qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi waman ruuxeba maca kale jirankaaga ah qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed qiila waxaa la yidhi waqad ursila miyaa la soo diray ileyhi asaga qaala wuxuu yidhi nacamhaa waa la soo diray qiila waxaa la yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bihi asaga u sugnaatay fa nicma alla wanaagsanaa almajiiu imaatinka jaa-uu yimid waa soo dhoweynaynaa fa futixa waa la furay samadii falamaa goortii khalastu aan gudbay idaa waaba ayadoo yuusufu yuusuf meesha uu ku sugan yahay nebi yuusufaan meesha ugu tagnaybi qaala jibriil wuxuu yidhi haadaakani yuusufu nebi yuusuf weeye fasallim salaam calayhi dushiisa fa sallamtu waan salaamay faradda radda salaamtiibuu iga qaaday uma qaala nebi yuusuf wuxuu igu yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bil akhi walaalkii u sugnaatay asaalixi ee wanaagsanaa iyo wanebiyi nebiga asaalixi ee suubana uma sacada wuu ila koray bii aniga xataa ataa ilaa uu yimid assamaa samadii alraabicata ee afraad fastaftaxa wuu furitaan dalbay qiila waxaa la yidhi man haada waa kuma qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi waman ruuxebaa macaka la jirankaaga ah qaala wuxuu yidhi muxamedun macii la jirankayga waxa ahday muxamedun muxamed qiila waxaa la yidhi waqad ursila miyaa la soo diray ileyhi asaga qaala jibriil wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bihi asaga u sugnaatay fa nicma alla wanaagsanaa almajii'u imaatinka jaa uu yimid fa futixa waa la fura falamaa goortii khalastu aan gudbayo meeshii galay idaa waaba iyadoo idriisu nebi idriis uu ku sugan yahay qaala jibriil wuxuu yidhi haadaakani idriisu idriis weeye fa sallim calayhi salaam fa sallamtu waan salaam fa radda wuu celiyey salaantii uma qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bil akhi walaalkii u sugnaatay asaalix ee wanaagsanaa iyo wanebiyi saalixi nebigii wanaagsanaa waxaa cajiib ah nebi muxamed iyo nebi nebi iyo malku jibriil waa wada socdaan kulli ambiyada waxa barayaay waa nebiyullaahi waxaa weeye waa malkujriil baa baraya nebiga marka waa loo sheegaya waxaa leeyahy kani waa idriis kani waa yaxya kani waa ciisa kani waa aadam laakiin marra ma hayno nebiga asaga waa la baraya ambiyadana waxaa la leeyahay waa nebi ciise iyo nebi yaxyee ayagu inay yidhahdaan warrinkan aadna baraysa waa kuma meesha kuma hayno inay garanayaan baa markaa suurtagolo owsaaftiisa iyo tilmaamihiisa iyo macluumaad ay ka hayeen uma sacada wuu ila koray bi aniga ila samaai samadii alkhaamisati ee shanaad fastaftaxa wuu furitaan dalbay qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuma ninka albaabka garaacaya oo furitaanka dalbaya qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi waman ruuxebaa macaka la jirankaaga ah qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed qiila waxaa la yidhi waqad ursila ma la soo diray ileyhi asaga qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bihi asaga u sugnaatay fa nicma alla wanaagsanaa almajii'u imaatinka jaa uu yimid falammaa khalastu markii aan gudbay idaa waaba iyadoo haaruunu nebi haaruunu halkaa joogo qaala jibriil wuxuu yidhi haadaakani haaruunu weeye fa sallim salaam calayhi dushiisa fa sallamtu waan salaamay calayhi dushii fa radda wuu celiyey salaantii uma qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bil akhi walaalkii u sugnaatay asaalixi ee wanaagsanaa iyo wanebiyi saalixi nebigii suubanaa uma sacadda wuu ila koray bi aniga ila samaa'i samadii asaadisati ee lixaad fastaftaxa furitaan ayuu dalbay qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuma ninka raba albaabka in laga furo qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed qiila waxaa la yidhi waqad ursila ma la soo diray ilayhi asaga qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bihi asaga u sugnaatay fa futixa ma idiin qoraya qiila waman macaka qaala muxamedun qiila waqad ursila ilayhi qaala nacam qiila marxaban bihi nicma fa nicma alla wanaagsana almajii'u imaatin jaa uu yimid falammaa khalastu markii aan gudbay fa idaa waaba iyadoo muusaa nebi muuse meeshuu ku sugan yahay qaala wuxuu yihi jibriil haadaakani muusaa muuse weeye fa sallim salaam calayhi dushi fa sallamtu waan salaama fa radda wuu iga celiyey salaadii salaantii uu iga qaaday uma qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhoweyn baabil akhi walaalkii u sugnaatay asaalixi ee wanaagsanaa iyo wanebiyi saalixii nebigii suubanaa falammaa tajaawastu markii aan gudbay baka wuu ooyo af labadiibu yarayb waa hawl cusub intii kale oo aan ambiye soo maraynay hawshu waxay ku ekayd nebi wanaagsan iyo walaal wanaagsan nebi wanaagsan iyo wiil wanaagsan bas laakiin nebi muuse samadii uu joogay markaan wax yar saas u dhaafayba nebi muuse waa ooyeybi qiila waxaa lagu yidhi lahu nebi muuse maa maxay baa yubkiika muusow kaa oohinaya qaala wuxuu yidhi abkii waxaan la ooyayaa li'anna ghulaaman wiil yar oo buucitha la soo diray bacdii gadaashayda baa yadkhulu waxaa gelaya aljannata jannada min ummatihi ummaddiisa xaggiisa xalay ka ahaatay agharu wax ka badnaansho badan minman dadka yadkhulu gelayo min ummatii ummaddayda ka mid ah waa inan yar oo hadda nebi maxamed dadiisi iyo nebi ibraahim marka nebi muuse la isu fiiriyo nebi muusaa daweynaa marka wuxuu leey wiil yaroo gadaashay la soo diray ummadda asaga raaci doontaoo jannada geli doonta iyo anugoo kana cimri dheeraa kana ummad badnaa ummaddiisa waxa weeyaan inta geli doonta jannada badan biyo tayda ka badan xadiidka abu hureyraa wuxuu ahaayo dabaraani uu wariyey iyo bazaar inuu nebigu yidhi kaana muusa ashaddahum calaya xiina marartu bihi wa khayrahum lii xiina rajactu ilayhi markaan socdaalka iyo safarka ku jiroon cirka fuulfuulayey ambiyadii aan sii maray ninkii ugu darnaa nebi muuse ahaabi waayo waxaa ka muuqatay ummaddaydii jannada gashay buu ku ooyahaya markii aan soo noqday oo hawshaydii iyo safarkayga aan dhammaystayna ambiyadii tan iyo aadam aan la soo kulmaya nebigii ugu khayr badnaa badnaabuu noqdayb seebuu ku noqday talooyinka uu siiyey nasiixadiisaan arki doonaa insha allahu tacaala uma sacadda wuu ila koray bi aniga ila samaa'i samadii asaabicati ee toddobaad fastaftaxa furitaan ayuu dalbay qiila waxa liman haadaa waa kuma qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi waman ruuxabaa macaka kula socda qaala wuxuu yidhi muxamadun qiila waxaa la yidhi waqad ursila miyaa la soo diray ilayhi asaga qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban soo dhoweyn ayaa bihi asaga u sugnaatay fa nicma alla wanaagsanaa almajiiu imaatinka jaa uu yimid falamaa khalastu markii aan gudbay idaa waaba iyadoo ibraahimu nebi ibraahim meesha uu ku sugan yahay nebi ibraahim baan u tegay samadaan maraynaana waa tee waa tii toddobaad ambiyada marka meeshii lagu tega asagaa ugu sarreeya qaala wuxuu yidhi nabi jibriil baa wuxuu yidhi haadaakani abuuka aabbaha weeye ibraahiimu ee ibraahiime fasallim salaam calayhi dushiisa fa sallamtu waan salaam calayhi dushi faradda wuu iga celiya assalaama salaamti aabbihii horena kumuhay uu soo maray nebigaah yaa idriisa nebi aadam buu ahaa sax wey nebi aadam buu ah oo nebi aadam hadduu aabo u noqday ibraahimna see aabo ugu noqday waa isku abtirsadaa nebi ismaaciil buu ku abtirsadaa nebigu moxamed sal alla alay slam nebi ibraahim buu sii maraa nebi aadan buu sii yuu ku gabagaboobaya fa qaala wuxuu yidhi marka nebiyullaahi ibraahim marxaban soo dhoweyn baa u sugnaatay bilibni inankii asaalixi ee wanaagsanaa iyo wanebiyi saalixii nebigii wanaagsanaa uma rufictu waa la iisoo uma ruficat waa la ii soo koryeelay lii aniga sidratulmuntahaa lmuntahaa geeddii gobtahayd oo lagu dhammaanayey oo safarku uu ku ekaanayey geeddaas ayadaha la iisoo koryeela fa idaa waaba ayadoo nabaquhaa ay hamaratuhaa miraheedu midlu qilaali hajara meesha hajar loo yaqaano sibraaradeedoo kale ay tahay geeddaas ayadaa midhaheeda keli ah baa sibraaro waaweyn oo meesha hajar la yidhahda ku yaalla laaleeg wa idaa waaba ayadoo wariquhaa caleenteedu midlu aadaani alfiilati maroodiga dhagihiisoo kale ay tahay qaala malku jibriil wuxuu yidhi haadihii tani sidratulmuntahaa geeddii gobta ahayd weeyaanoo safarku uu ku dhammaanayay wa idaa waaba iyadoo arbacatu anhaarin afar webi ah nahraani laba webi baatinaani gudahay ku jiraan oo waa qarsoon yihiin wa nahraani laba webina daahiraani kuwa muuqdo weeyaan muslim baa wuxuu wariyey yakhruju min aslihaa webiyaashan afarta ah ee asalka geeddaa sidratulmuntaha ayay ka soo baxayaan culimmadu waxay isweydiiyaan sida ibnu dixya uu sheegay oo uu leeyahay sidratulmuntahaa geeddaa sidrada ah maxaa loo doortay geeduhu way badan yihiin wuxuu leeyahay dhexdeeda waxaa ku sugan saddex tilmaamood yay leedahay geeddaas si uu ku ogaaday garan maayo ilaahay baa garanaya sidradu waxay leedahay buu yidhi laakiin waa la ogaan karaa geedka gobta loo yaqaano magaca unbaa ka wada dhexeeyee tan geedkaa gobku wuxuu leeyahay kow dillun mamduud hoos ballaaran wa طacaamun ladiid iyo dhacaan macaan iyo wa raa'ixatun zakiya udgoon aad u caraf badan saddexdaa waxyaalood bay geedka gobtahay leedahay sidoo kaleeto geedda gobta ah oo nebi maxamed markuu safray safarkiisii malku jibriil kaga hari doonana gobtaasaa loo doortay iimaanka iyo ayadaa marka calaaqa ka dhaxaysa xagga iimaanka iyo ayadaa calaaqa ka dhaxaysa iimaanku wuxuu ka koobmaa qowl iyo camal iyo niyo ictiqaad waxaad caqiidaysan tahay carabkana aad kaga dhawaaqdid jawaarixda iyo xubnahana aad ka samaysid sidoo kaleeto geedkuna muxuu lahaa hoos macaan iyo ur caraf udgoon iyo acaan macaan dilliga marka hooska geedkaasi wuxuu matelayaa xagga camalka dhadhankuna wuxuu matelayaa xagga niyada caraftan udgoonna waxay matelaysaa qowlka wanaagsan oo qofka muslimka ka soo baxayo tawxiidka iyo shahaadateynka iyo khayrka ah qultu waxaan idhi yidhi maa haadaani labadan maxay yihiin yaa jibriilu jibriilow qaala wuxuu yidhi ama albaatinaani labadaa gudaha ku jirtoo qarsoon fa nahraani waa laba webiyo filjannati jannada dhexdeeda ahaaday wa ama daahiraani labada muuqata fa niilu walfuraat labada webiyo furaat iyo niil loo yaqaano weeyaan xaggee ku yaalla niil xaggee ku yaalla sax weeyaan uma rufica waa la iisoo koryeelay lii aniga albeyt lmacmuur gurigii la camiray beytulmacmuur faqultu waxaan ihi yaa jibriilu jibriilow maa haadaa beytkani muxuu yihi qaala wuxuu yidhi haadaakani albeytu gurigii weeye almacmuuru la camiray yadkhulu waxaa gala hu gurigan kulla yowmin maalin walba sabcuuna alfa melek toddobaatan kun oo malag baa maalin walba gasha idaa kharajuu markay ka baxaan minhu xaggiisa lam yacuuduu uma soo noqdaan ilayhi xaggii aakhira maa calayhi midka ugu dambeeya markuu ka baxa dib dambe ugu soo noqon maayo toddobaatanku kun oo maanta ku tukatay berri kusoo noqon mayso toddobaatanku kunoo imaanaysa ilaa qiyaami saacati saasay ku soconaya intaa marka xagso malaa'igta cadadkooda iyo tiradoodaana hadhowaad dib ogaan doontaaye uma utiitu waxaa la ii keenay biinaa'in weel oo min khamrin khamra ah iyo wa inaa'in weel oo min labanin caana ah iyo wa inaa'in weel kale oo min casalin malab ah fa akhadtu waxaan qaatay allabana caanihi saddex weeloo wax ku kala jiraan baa laii keenay mid khamraha ku jirta midna malab midna caano caanahan doortaybi fa qaala jibriil wuxuu yidhi hiya ayadu alfitratu waa fidradii wanaagsanayd allatii taasoo anta adugu calayhaa dusheeda aad ku sugnaan dootid iyo wa ummatuka ummadaadu uma furida waa laygu soo waajib yeelay calaya dushayda khamsuuna salaatan konton salaadood kulla yowmin maalin walba safarka dheer oo salaada aan tukayna loo marayso ma jeedaan safar dheer baa loo mara fa rajactu waan la soo noqday fa marartu waxaan soo maray calaa muusa muuse konton salaadood oo waajiba anoo wato maalin walba la tukanaya habeen walba fa wuxuu yidhi muuse bima maxaybaa umirta lagu fara waa adigii idhaafaya maxaa lagu soo fara qultu waxaan idhi umirtu waxaa la isoo faray bikhamsiina salaat bikhamsiina konton salaatan ee salaadood kulla yowmin maalin walba qaala wuxuu yidhi inna ummataka ummadaada laa tastadiicu ma awoodi doonto khamsiina salaatan konton salaadood kulla yowmin maalin walba la tukado wa innii anuguna wallaahi ilaahay baan ku dhaartee qad jarrabtu waan tijaabiyey annaasa dadka qablaka hortaa wa caalajtu waan ku dayey banii israa'iila ree bani israa'iil ashadda almucaalajati ku dayid middii ugu darnayd maraanmar iyo waxa weeyaan u naseexayn iyo waxa weya daaweyn wax walba waan isku daye ummaddaadana waa ka xoog badnaayeen waana ka cimri dheeraayeen ee farjic muxamed ow noqo ilaa rabbika rabbigaa u noqo fasal waxaad weydiisataa hu rabbiga atakfiifa fudaydin liummatika ummadaada uu ka fudaydiyo orda ilaahay soo weydiiso ilah ummadayda kontanka ka kala dhindhe fa rajactu waa fa wadaca ilaahay wuxuu iga dhigay casharan toban konton toban ka jar afartan baa soo hartay farajactu rajactu haddana waan soo noqday ilaa muusa muuse fa qaala wuxuu igu yidhi midlahu sidii oo kale farajactu rajactu waan noqday ilaahay baan ku noqday fa wadaca wuxuu iga dhigay canii xaggayga casharan toban farajactu waxaan ku noqday ilaa muusa faqaala wuxuu igu yidhi milahu sidii oo kale farajactu rajactu waa noqday ilaahay baan ku soo noqday fa wadaca wuxuu iga dejiyey canii xaggayga cashran farajactu waan ku soo noqday ilaa muusaa faqaala wuxuu igu yidhi milahu sidii oo kale ma awoodo ummadaadu farajactu waan soo noqdo alle ayaan ku soo noqday fawadaca wuxuu iga dejiyey canii xaggayga casharan toban fa umirtu waxaa la ifaray bicashri salawaatin shan salaadood toban salaadood kulla yowmin maalin walba fa qaala midlahu sidiioo kaleu muuse igu yidhi fa rajactu waan noqday oo ilaahay baan ku noqday fa umirtu waxaa lay faray bikhamsi salawaatin shan salaadood kulla yowmin maalin walba la tukanayo farajactu rajactu waan noqday ilaa muusa muusaan kusoo noqda fa qaala muuse wuxuu yidhi bima maxay baa umirta lagu soo faray qultu waxaan idhi biyo umirtu waxaa la ysoo faray bikhamsi salawaatin shan salaadood kulla yowmin maalin walba la tukanayo qaala muuse wuxuu yidhi inna ummataka ummadaadu laa tastadiicu ma awoodi doonto khamsa salawaatin shan salaadood kulla yowmin maalin walba la tukado ma kari doonto wa innii anuguna qad jarabtu waan tijaabiyey annaasa dadka qablaka horta waayo arag bana waa ka xagga khibradda iyo waayo aragnimada waa ka horreey wa caalajtu waan isku dayo waan ku daaweeyey banii israa'iila reer bani israa'iil ashadda almucaalajati kudayitii ugu darnayd farjic noqo ilaa rabbika rabbiga fasalhu waxaad weydiisataa adtakhfiifa fudaydin liummatika ummadaada shantaan iga kala dhindhi qultu waxaan idhibiyo haddaan nebi maxamed ahay sa'altu rabbii rabbigay baan weydiistay xataa istaxyaytu ilaa aan ka xishooday minhu xaggiis konton salaadood baan ka soo bilaabay muusow shan baanan hadda maraya muusow intaa wixii ka dambeeya ilaahu shan iga sii dhin walaala waa ka xishoonayaadu ilaah walaakin ardaa waan raalli noqon wa usallimu ilaahay qadarkiisana waan isu dhiibayaabi waa isdhiibaya shantaas ilaahay baan isugu dhiibay axaadiis baa waxay caddaysay markii shantaba la marayeyba ilaahay inuu ku yidhi muxamedow salaadaha aan kugu waajib hadda waa shan xagga ajarka iyo abaalka kontonkii ajarkood aan kugu waajib xukunkooda kontonkiiba ajarkoodii shantaasuu ku dhex jira qowlkayga iyo go-aankaygana lama bedele waa sidaan u xukumay ordoo shantaa la noqo shantii asagoo wata loona sheegay inaan waxba laga bedelaynin xagga ajarka iyo abaalkana kontonkii salaadood ila ajar yihiin buu wuxuu yidhi orodoo ilahay ku noqo war waan xishoonayaab falamaa tajaawaztu markaan gudbay naadaanii munaadin mid baa i dhawaaqay wuxuu yidhi amdaytu waan socodsiiye fariidatii waajibkaygii wa khafaftu waan ka fudaydiya can cibaadii addoommadayda hadaa xadiidun saxiixun muttafaqun calayh isagaan ku gabagabaynaynaa laakiin fawaaiddiisaan sheegaynaa kow xadiidkan waxaan ka faa'iidaysanaynaa tawaaducii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam iyo akhlaaq wanaaggiisa gobonnimadiisa dun wanaaggiisa qisadaa dheer ummadda uga sheekeynaya si caadiyan oo dabiiciyan ugu sheekaynaya mac ay waxay tahay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dad badani inay meel wada seexan karaan hadday wada asturan yihiin isku jinsina ay yihiin nebiga markii la dheelmayey wuxuu la hurday baa nidhi xamso iyo jacfar iyo asagaa isku meel hurday marka rag badan hal qol hal joodare waa ku wada seexan karaan lakin wayna asturan yihiin gabdhihiina sidoo kale wada seexan karaan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey biyaha zamzamku inay biyaha kale ka wada fadli badan yihiin sababtoo ah waxaa ku tusinaya biyo ka fiican qalbiga nabi moxamed in lagu dhaqa haday jiri lahaayeen ilaahay baa u doori lahaa subxaana wa tacaala laakiin nabi moxamed biyaha ilaahay uu u dooray biyaha waxbay dheeryihiin taas taana xadiidku wuuna tusinaya waxaa nebiga xadiidkan aan ka qaadanaynaa sala allahu caleyhi wasalam sidaan horayba usoo sheegnay caadada basharka qof inta rubadda laga geliya wax oo la jeexay ilaa xudunto qalbigiisa lasoo saaray weli nool waa mucjiso mucjisooyinkii nabigeena ka mid a ah sala allahu caleyhi wasalam qalliinkiina uusan saamayn iyo xanuun u geysan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey haddii lagu yidhaahda isqeexniyahu magacaa waxaad isku qeexdid magacaagaa u fiican ama waxaad caan ku tahay magaca haddii lagu yidhaahdo oo aad tiraad hebel baa la yihahdaa fulaan war fulaan waa kuma fulaanka lama yaqaan jibriil mar kastoo la weydiiyo kumaa tahay jibriil baan ahay buu ohan jir yaa kula socda nebiga magaciisuu sheegay sal lay slam mausan odhanaynin alrasuulu baa ila socda annebiyu baa ila socda magacyaasha kale iyo awsaafta kale siraaji iyo muniir baa ila socda muusan odhanaynin muxamed iyo jibriil buu ku hayay marka magacaa hadii lagu yihahdo magacaaga sheeg magacaad caan ku tahay hadduu yahay ama kunyo ama laqab sheego xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey makhluuqaadka ilaahay uu umay malaa'igtu inay ugu tara badan tahay culimmada gobol ka mid a ah u daliishaday see ugu daliishadeen waxay leeyihiin caalamka taariikhda bashariyada iyo kayrkoodba lama oga khalqi dhammaan tiro la eg toddobaatan kun maalin walba guri ay ku tukanayso ay ka baxayso dib dambana aysan ugu soo noqonayn berri toddobaatankii oo kale beri dambe toddobaatan ilaa abad ilaa qiyaami saaca khalqi intaa tira la ego caalamka taariikh ahaan iyo macrifo ahaan la ogyahay ma jiro marka ayagaa ugu tira badan baa culimmada gobolkooda u daliishadaan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey samadu inay albaaba leedahay xagee ka qaadanaynaa markastoo jibriil tago yaa furitaan bu weliba waa albaaba xaqiiqa ah malaa'ig loo tala saartay baana joogto waardiye ka ah xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey isti'daanka waxa loo yaqaan haddaad albaab xidhan timaado una socotid ma soo galaa waa inaad tidhahdoo fasax iyo idan weydiisatid laakiin baqbaqa iyo daloolada haddaad ka fiirsato waa tira ma soo galaa maxaad soo gashaa gurigi baa arag tahay guriga ku dhex jira adna bannaanka taaganta ma soo galaana waad leeda khata weeye arrinkaas xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey o ka qaadanaynaa qofka socda iyo qofka fadhiya cidda salaanta mudan oo laga hadlaya in la salaamo waa kee kan fadhiyaa la salaamaya walow kan socda ha fadli bato nebi moxamed ambiyada asaga ka fadli badan sal alla alih wasalam wa maca daalika maliku jibriil mar kastoo nebi loo yimaado wuxuu ku haya salaan malagan waa ibraahim waa aadam waa idriis waa ciise waa muuse waa la salaamayey adiga socda iyo qofka fadhiya adiga socda salaanta lagaa raba walow qof adigu aad fadli badnaatide war sheekha aniga ha bilaabo ma jirto waa la yidhaha wuxuu inoo faa'iideynayaa oo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah qofka wixii wanaagu aad ku og tahay inaad ku ammaantay nebi wanaagsan baa tahay wiil wanaagsan baa tahay caadiyana dadka basharka oo bulshada qofkii wanaag iyo ammaan mudan waa la ammaani karaa haddii fitan aamin laga yaho usan ku fidnoobaynin xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey culimmada gobolkood u deliishadaan xukum sharciga ilaahay intuu keeno xukumkii oon lagu dhaqmin islamarkaba in la nasakhi karo konton salaadood baana al ku soo waajib intaan dhaqankoodii iyo camalkoodii la fulinna intii kale inta la nasakhay afartan iyo shan baa shan laga soo reeba xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa culimmadu u deliishadaan hameenkii markaad socdaal iyo safar gelaysid inuu hameenku fiican yahay xagee laga qaadan nebi maxamed baa loo dooray inuu hameen la guuraysiiyo marka hadday maalini fiicnaan lahayd nebiga amin maalinaa la kaxayn lahaaye haddaad safraysa hameenkii bax wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa aan ka faa'idaysanaynaa tajrubada iyo waayo aragnimada marar badan aad soo marto wax soo tijaabisay baa laga yaabaa qof kaa aqoon badan inaad waxyaalo xoggaal kaga noqotay nabi moxamed iyo nebi muuse nebi baa fadli badnaa laakiin nebi muuse wuxuu leeyahay waan kaa xogaalsanoo kaa tajruba badnahay oo ree bani israiil baan soo tijaabiyey ummadaadu salaadan ma awoodee ka kala dhin oo ilaahay ku noqo xadiidku wuxuu inoo faaideeyey o aan ka qaadanaynaa inaad sheekhaaga su-aalaha ku badan kartid haddaad baahi su-aaleedu cilmi qabtid toban iyo ka badan iyo labaatan iyo soddonba waa weydiin kartaa sheikhuna inuu ka xanaaqa ma ah waryaha su-aalihi baa kaa bartay waa idab daran tahay soco ma odhanaysa ardaygaanu waa jaahil waxbuu rabaa inuu kaa kororsado u dhimriyo u naxariiso qaraa-in kale hadday jirto tacanut iyo madaxaday ku tusinaya markaas ayadaa waa meesheeda wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey xushoodku fadliga uu leeyahay ilahay baan ka xushoonayaa bi nebi moxamed sal alay wasalam inaguna waa inaan ilahay ka xushoonno xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa in ummadda islaamka oo ahluliimaanka loo naseexeeya iyo khalqiga walow ayaguba yaysan kaa codsan nebi muuse asagaa nebi maxamed ku bilaabay maxaa ilaahay ku soo fara wuxuu isoo farayba konton salaadood naseexuu soo jeediye ummadaadu ma awoodaysee anaa ummado kaa horreeyey tijaabiye orod ilaahay ku noqo marka qof naasixa oo amiin ah ummadda u noqo walow yaysan kaaba codsanba taana xadiidku wayna tusinaya waa ka faaidaysanayna wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa wasaxbihi ajmaciin